alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina mxamedi wcalى alihi wasaxbi waslm allahuma anfacna bima clamtana wclimna ma yanfacuna wzidna cilma ynfacuna walxamdu lilah calى kuli xaal waxaynu ku jirnay adkaartii xisn muslimka ayaynu ku jirnay adkaaru اlaadaani mar hadduu qofku markuu masaajidkii usii socday iyo markuu ka soo baxay iyo markuu galayay iyo aynu markaa ka hadlaynay bal aadaankii markaad maqashana wixii aada odhanaysay iyo adkaarteedii ayuu halkana sheekhu inooga gelayaa yaquulu wuxuu odhanayaa midla maa yaquulu lmuadinu mu-adinku wuxuu leeyahay oo kale ayuu odhanayaa ilaa fii xaya cala asalaa wa xaya cala alfalaax labadaa mooyaane fayaquulu labadaa wuxu odhanayaan laa xawla walaa quwata ilaa billaah xeelad iyo awood inooma sugnaanin oo ma jirto ilaahay cuskashadiisa iyo kaalmaysigiisa mooyaane xadiidkaa waxaa warinaya imaamu lbukhaari ayaa warinaya saxaabiga laga warinayaana waa abi saciid alkhudriy waxau leeyahay lafdiga imaamu lbukhaari rasuulku salى اllahu عalayh waslm wuxu uhi ida samictu nidaءa faquluu mila ma yaqulu lmuadin markaa maqashaan mu-adinka dhawaaqiisa waxaad tidhahdaan mu-adinku wuxuu leeyahay oo kala dhaha lafdi isaga imaamu muslim uu leeyahay cumar bin khadaabna laga warinayo rasuulku salى اllahu عalيه waslm wuxu uhi ida qaala اlmuadinu allahu akbar allahu akbar markuu yidhaahdo faqaala axadukumna u idhahdo allahu akbar allahu akbar uu ka daba yidhaahdo uma qaala u idhi ashhadu an laa ilaaha ila allahu qaala isagoo yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah uma qaala uu yidhahdo ashhadu ana muxamada rasuulu llah qaala isna uu yidhahdo ashhadu ana muxamada rasuulu llah uma qaala u yidhi xaya cala salaa qaala isna uu yidhaahdo laa xawla walaa quwata ila billah uma qaala uu yidhaahdo xaya cala alfalaax qaaluu yidhah laa xawla walaa quwata ila biاllah uma qaaluu yidhah allahu akbar allahu akbar qaaluu yidhah allahu akbar allahu akbar uma qaaluu yidhah laa ilaaha ila اllah muadinku qaala isagoo yidhah laa ilaaha ila اllah min qalbihi uu ka yidhaahdo dakhala aljanna jannada ayuu gelaya camalka intaa leeg ee aada mu-adinkii markaasaa u raacday ee aada la socoto ayaa ajriga intaa leeg ee jannada inaad ku gasho aada ku helaysaa ilaahay hayna waafajiyo markaa wuxuu leeyahay sheekhu yaquulu wuxuu leeyahy misla maa yaquulu lmuadin muadinku wuxuu leeyahay oo kale ayuu odhanaya ilaa fi xaya cala salaa salaada u kaalaya xaya cala salaa waa salaada u kaalaya oo xagga salaada iyo masaajidka kaalaya weeye xaya cala alfalaaxna waa liibaanta u kaalaya weeye markaa dee adna u kaalaya odhan mayside ilaa adaa laguu yeerayaaye adna cid kaloo sii yeeraysaa ma jirtee waxaad olaysaa laa xawla walaa quwata ila billah waa istislaam iyo isu dhiibidaad ilaahay isu dhiibayso oo addoonku markaa inaan xeelad iyo awood midnaba aanu lahayn ilaahay xeelad iyo awoodi baa inay u sugnaatay oo qo addoonku xaalad inaanu ka wareegayn oo xaalad kale u wareegaynin quwo inaanu markaas lahayn ilaahayoo markaa dee isagu markaasu kaalmeeye mooyaane ayay markaa tilmaamaysaa xadiidka maxaynu ka faa'iidaysanaynaa inuu ka qaadanaynaa waxaynu ka qaadanaynaa in mu-adinka la raaco oo wax la ajiibo oo wuxuu leeyahay oo kale la yidhaahdo qofku amaha tahaaro qaba ama yuu tahaaro qabin yacni xaalad kasta uu ku sugan yahay allahuma dee inuu suuli ama ku sugan yahay masaajid mooyaane ama salaad ku jiro hadduu salaad ku jiro ama suuli ku jiro dee kama daba odhanayo inuu qalbiga u ka yidhaahdo mooyaane wax alla wuxuu leeyahay labadaa mooye wuu ka daba odhanayaa waxaa jira asalaatu khayrun min annoom oo tahwiib la yidhaahdo oo salaada subaxyadu ay leedahay iyada labdeeda muxuu odhanayaa fuqahadeennu waxay yidhaahdaan oo kutubteenna fiqiga ku sugan sadaqta wa barirta inuu odhanayo run baad sheegtay yacnii wax markaa biri oo wanaagsanna waad la timi waxay yidhahdeen lixadiidi waraada bihi arrinkaana waxaa laga soo qaataa ibnu rifca ayaa laga soo qaataa tadkiratu nebihiisaa laga soo qaataa laakiin xadiidgaa baadhnay oo eegnay oo xadiid baa ku soo arooray mooyaane xadiidgaa lama hayo idan markaa ma sugna bay leeyihiin waxaa odhanayaa un markaa miyuu aamusayaayo iyada mar haddaanay waxba gaarisa miyuu aamusaya be asalaatu khayrun min annoom ayuunbuu markaa ka daba odhanayaa aqiimidda ayadana waxa uu leeyahay ayuunbaad markaa iyadana ka daba odhanaysaayo aqiimiduna iyaduna waa la mid asalaatu khayru min annowm waxay markaa iyada yidhaahdaan iqaamada iyaduna fuqahadu waxay soo naqliyaan aqaamaha allah wa adaamaha laakiin xadiidkan ku soo arooray ayaa iyaduna xadiid daciif oo aan sugnayna saa daraaddeed alfaada ayana iqaamada ayuunbaa laga daba odhanayaa asalaatu khayru min annowm ma aadaanka hore ayaa la gelaya labada ee salaada subaxa ay mise aadaanka dambe waa masala marka ay culimada mucaasiriintuna isku khilaafeen culimadii hore markaa sida shaaficiyadoo kale sida damiiri oo kale ku sheegayo kitaabkiisan uu ku sharxayo markaa minhaajka wuxuu leeyahay markaa kii hore iyo kii dambe kii la geliyaaba waa in aadaankaa subaxa uun asalaatu khayru min annowm lagu daraa sheekh albani oo kale isagu wuxuu odhanaya aadaanka hore weeye ka dambe in lagu dareero waa bidciisa un ku tilmaamaya kitaabkiisa tamaamulminna iyo siwat salaati nabi saas odhaya halka sheekh maxamed saalax cuthaymiin raximah llahu kitaabkiisa sharxulmumtica aad ugu xoojinaya welibana ugu hadal cad yahay in aadaanka dambe la gelinaynka hore aan la gelinaynin kutubtaa u noqdo markaa ka eeg yaquulu waxaa kaluu weliba odhanaya wa ana ashhadu an laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah وأن محمد وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا يقول ذلك كلام weliba wuxuu odhanayaa caqiba tashahudi lmuadini muadinku markuu ashahaato dabadii ayuu markaasaa odhanayaa intaa hore wabilislaami diinan ay markaas ugu dambayso imaamu muslim ayaa intaa warinaya yaquulu dalika caqiba tashahudi lmuadinna iyadana ibnu khusayma ayaa warinaya sanadkeeduna markaa ah, waa uu sugan yahay oo rajaashiisu waa hiqaad weeye waxaana laga warinaya sacad ibn abilwaqaas saxaabigaa la yidhaahda ayaa laga warinaya waxa uu leeyahay rasuulku wuxuu yidhi man qaala xiina yasmacu lmu'adin qofka yidhaahda markuu muadinka maqlo ashhadu an laa ilaaha illa lah waxdahu la shariika lah wa ana muxamedan cabduhu warasuuluhu raditu bilaahi rabban وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له dنبه dmbigiisi baa la dhaafaya taana iyana dembi dhaaf ayaabu ku helayaa lafdiga ibnu khusayma isagu wuxuu ahaa man qaala xiina yasmacu lmuadina ka maqla muadinku markuu leeyahay wa ana ashhadu an laa ilaha illa waxdahu laa shariika lah waana maxamed cabdu rasuulu raditu bilahi raban wabimuxamedin rasuula wabilslaami diina gufira lahu ma taqadama wixii horeeyey dembigiisa waa loo dhaafayaa wa ana ashhadu markaa riwaayada ibnu khusayma ayaa markaa tilmaamaysa iyo riwaayadan kalena waxay tilmaamayaan ashhadu an laa ilaha illa waxdu laa shariika inuu markaa qofku odhanayo waxaanay tahay markuu dee yidhaahdo yaquulu dalika caqiba tashawdi muadin buu waliba saa odhanaya muadinku markuu ashahaato ashhadu an laa ilaha illa ashhadu ana الله rasuulullah ayuu leeyahy wa ana ashhadu aniguna waxaan qirayaa an laa ilaaha ilah xaq lagu caabudaa inaanu jirin ila allahu alla mooyane waxdahu xaalu kelidiya laa shariika lahu weeluma sugnaanin wa ana muxamadan waxaa kaloon qiraya nabi maxamed cabduhu warasuuluhu addoonkiisi iyo rasuulkiisii inuu yahay radiitu billaahi ilaahay ayaan uga raali noqday rabban rabbinimo ayaan uga raali noqday inuu yahay isagu kala keli noqday abuurka iyo arsaaqidda iyo maamulka noolaynta dilidda cid ku haysataa ma jirto waana ka cibaado mutay wa bilislaami diinan islaamnimadana diin ahaan ayaan raalli uga noqday leanna waa diinta ilaahay uu dooray khalqigiisa zaman kasta iyo makaan kastaba waata u doorataana raallinimo ayaan ka noqday wa bimuxamedin rasuula nebi moxamedna rasuul ahaan baan raalli uga noqdayoo kii ujinaya in insi u soo diray rusushii markaasuu ku gebagabeeyey nebi markaa ka dambeeyey inaanu jirin ayaa markaa isagana qirayaayo taana markaa isagana rasuulnimo ayaan markaa isagana raalli uga ahay radiitu billaahi rabban wabimuxamedin rasuula wabilslaami diina yaquulu dalika caqiba tashawdi muadin muadinku markuu ashahatay ashhadu an laa ilaaha ila allahu uu yidhaahdo dabadeed ayuu odhanaya ashhadu an laa ilah markuu idhaa buu odhanaya isla markaaba wuu odhanaya xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa dikrigan oo intaasoo markaa shahaadada dabadeed aadaanka la yidhaahdaa barakada iyo fadliga ay leedahay oo inuu ilaahay dembigaagii kugu dhaafayo damyaashiisa khayrka ah ayaa ilaahay kugu dhaafaya waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa dee waxyaalaha markaa in ilaahay rabbinimo aada u rumaysa lawaasimteeda inaad markaa addoonnimo aada markaa cubuudiyaad iyo addoonnimo dhaba inaad markaa muujiso xaqiijiso hadalladaada iyo ficiladaada iyo waxaad rumaysan tahay diinta islaamuna waa hoggaansan ilaahay aada u hoggaansanto wixii markaa shirki iyo xumaanaya ilaahay markaas ama xumaan markaa lagu simeynayana aad markaa ka nasahdood ka dheerayso nebi maxamedna aada markaa rasuulnimo iyo ergenimo u rumayso dee aad ku adeecdo wax kastoo uu la yimi wax kastoo markaa khilaafkaa galana aada markaa isaga ula noqoto yusalii cala nabiy sal sl bacda faraaqihi min ijaabati lmuadin waxa uu ku saliyayaa nabiga salى allahu alayhi wasalam bacda faraaqihi markuu ka faaruqo min ijaabati lmuadin mu-adinka ajibitaankiisa markaad ka faaruqdana waxaad markaa ku saliyaysaa nabiga salى allahu alayhi wasalam xadiid gaara ah imaam muslim ayaa wariyey saxaabiga laga warinayaana waa cabdilaahi bnu camr ibnu caas ayaa laga warinayaa waxaanu leeyahay anuu samica nabiya yaquulu waxau maqlay nebiga oo leh idaa samictum lmuadina mu markaa maqashaan faquuluu midla maa yaquulu waxau leeyahay oo kala dhaha dee xaya cala salaa iyo xaya cala alfalaax mooyaane uma salluu calaya intaa kadibna aniga igu salliya fa inahu man sallaa calaya salaatan hal salaad kaygu saliya sala allahu calayhi bicashra ilaahayna toban jeer ayuu ku saliyaya ayuu ammaanaya o malaa'igta markaa agtooda ka ammaanayo qiimiisa uu ka sheegiyo uma salu llaha lii alwasiila wasiilada iyo mansilada iyo derajadaana ilaahay ii weydiiya fa inahaa mansilatun fi ljanna wasiiladu waa mansilo jannada ah laa tanbagii ila licabdin min cibaad illah waxay u haboon tahay uun oo la siinayaa addoon addoommada ilaahay ka mida wasiila waa mansila iyo darajo jannada ah weliba almansila cinda almelik baa la yidhaahdaa addoonun bay habboon tahay addoommada ilaahay ka mida wa ana arju an akuuna huwa waxaana rajaynayaa adoonka wasiilada iyo mansilada iyo darajada ilaahay agtiisa eh, inaan aniga noqdo addoonkay haboontay faman sa'ala lii alwasiilata xallat lahu shafaaca qofkii wasiiladaa ilaahay ii weydiiya shafaacadii markaa waa u waajibtay oo waa u sugnaatay xadiidkaa waxaynu ka qaadanaynaa iyo dihriganba inay sunno tahay nabiga sala allahu calayhi wasalam aadaanka alfaadiisa markaad raacraacda eed markaa ajibto muadinka inaad nabiga sala allahu alay slam lagu saliyo waxaa kaloo weliba sheegay inaad ku helayso adigana ilaahay inuu kugu salliyo oo uu ku ammaano waxaa kaloo aynu markaa xadiidka ka qaadanaynaa shafaacada nebiga sala allahu calayhi wasalam inay sugan tahay weliba qeybo kala gedisan ayaana shafaacada nebigu sala allahu alay sl ay leedahayoo lahu shafaacatu lcudmaa shafaacada weyn nebiga sal l ly waslam iyo shafaacooyin kale oo fara badan yaquulu waxaa kaloo odhanayaa weli waxaynu ku sii jirnaa adkaartii baynu kusii jirnaa weliba eedaanke allaahuma raba hadihi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati muxamada lilwasiilata walfadiila wabcahu maqaama maxmuuda liladii wacadta inaka laa tuklifu lmiicaad saas ayuu odhanaya waxaa odhanayaa xadiidkan intaa hore ee waxaa warinaya markaa aladii wacadtahu markaa intaa hore waxa warinaya oo soo saaray imaam albukhaari baa markaa warinaya intan yaree dambe inaka laa tuklifu lmiicaadna ayadana bayhaqi baa warinaya weliba sheekh ibnu baas iyo culimo kale ayaa markaa sanadkeedana tasxiixinayo sugay halka markaa sheekh albani oo kale ayada intaa markaas uu daciifiyo laakiin culimadaa kale ayaa markaa intaa tasixisay wuxuu odhanayaa allaahuma yaa allow rabba haadihi tan rabbigeedaahow oo weliba xadiidkuna markaas wuxuu ahaa jaabir ibnu cabdilaahi baa laga warinaya xadiidka waa lafdigii bukhaariya man qaala xiina yasmacu nidaa qofka yidhaahda markuu dhawaaqa maqlo allahuma rabba hadihi dacwati taama wasalaati alqaymaati muxameda alwasiila walfadiila wabcahu maqaama maxmuuda aladi wacadta xadlad lahu shafaacatu yowma alqiyaama shafaacadaydu waa u waajibto waa u sugnaatay maalinta qiyaamaha riwaayada markaa lafdiga bayhaqina isna wuxuu yahay ee jaabir bnu cabdillahi se laga warinaya man qaala xiina yasmacu nida allahuma inii asaluka bixaqi hadihi dacwa taama wsalaati alqaayima aati muxameda alwasiilata walfadiila wabcahu lmaqaama almaxmuuda liwcati inaka laa tuklifu lmicaad xalad lahu shafaacati intaas ayuu odhanaya marka waxaa laga qaa isaga ku dheeraadahun inta dambe ayuunbaa markaa ku dheeraada waana ta aan sheegaynay markaas sheekh ibnubaas iyo culimo kale ay markaa sanadkiisa xasan intaa dambena ku sheegeen macnaheeduna waxa weeye allaahuma ya allow rabba haadihi tan rabbigeedo addacwatu ee yeedhmada yeedhmadan kelimaadkan aadaanka oo dacwatu tawxiid markaa dacwadii markaa towxiidka ilaahay keliyeelkiisu markaa uu ku sugan yahay attaamati ee dhammayska tiran rabbigeedu way dhammaystiran tahay oo shahaadooyinkii iyo ilaahay weynayntiisii iyo khayrka markaa ugu yeedhidiisii ayaa ku sugan allaahuma rabba haadihi dacwa taama wa salaati alqaa'ima iyo salaada laysu taagi salaada allati satuqaam laysu taagi weeye ama wasalaati alqaa'ima salaadan joogtada ah ee aan isbeddelaynin la nasakhaynin rabbigeedow aati waxaad siisaa muxamadan nebi moxamed waxaad siisaa alwasiilata wasiiladaa iyo mansiladaa ugu sarraysa jannada ilaahayow sii waalfadiilata fadiilo iyo dheeraad ilaahayow sii oo fadiiladu may tafsiiru tahay ama waa martabo kaloo markaa iyana dheerada ah ilaahu siisii wabcahuu ilaahayow soo saar maqaaman daa maqaamin isagoo maqaam iyo fagaalow saaxiiba maxmuudan la mahadiyo alladii wacadtahu ilaahayow kaad u yabohday asaa rabuka an yabcahaka maqaaman maxmuuda ilaahayow si ama wabcahuu waaqimhu ilaahay waxaad soo joojisaa maqaaman maxmuuda maqaam iyo fagaalo lagu mahadiyo alladii wacadtahu ee aada markaas u yabohday ilaahayow soo jooji ama soo saar isagoo kaale waa dee waa halkii khalqiga khalqigoo dhan markaa nebi walba loo tago dadka marka cadeedda may loo keeno dhididkooda uu xakameeyo meel loo kala dhaqaaqo la waayo marka dambe nebiyullaahi maxamed loo tegayo ee uu leeyahay aniga ayaa tan leh ee dabeetana ilaahay u sujuudayo ee ilaahay maxaamidiiyo sanaaga u furayo ee dabeetana odhanayo kor u qaad madaxaaga weydiiso fatu waa lagu siin washfac tushafac erge waa laga erge aqbalayaaye yacni la odhanayo waa taas weeye marka ilaahayow taasi ayuu odhanayaa xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa inay markaa sunno tahay aadaanka dabadi in salliga nabiga sal sl iyo ducada iyo ducada markaa ka dambaysaba inay markaa sunno tahay nabigeena sala allahu calayhi wasalam waxyaalaha markaas loo weydiiyo uu nabigu sal ly slam ii weydiiye uu yidhi waxaana markaa dee lagu helayaa markaad u weydiiso in shafaacada nabiga sala allahu calayhi wasalam aada ku hesho waxaa kaloo xadiidaan ka hadlaya shafaacadiisu inay sugan tahay maalinta qiyaamaha oo shafaacada weyn ee markaa cid la wadaagaysa aanay jirin ee taa khalqiga markaa u ku dhaqaajinaya albaabka jannada furitaankeedu ayana waa shafaaco isaga ayaa ugu horreeya cidda gelaysa cadaabka markaa adeerkii abu aalib ka fudaydintiisa darajaad markaa aqwaam ummaddiisa ka mida ah buu ergeynayaa cusaad ahlu tawxiida ayuu markaas u ergeynayaa alfaadda markaas aadaanka yacni ducadana sidaa ay tahay ayaa markaa lagu yacnii koobayaa wax markaa lagu darayaa ma jirto sayidina maxamed isagoo sayid alawaliin walaaakhiriin ah ayaa haddana aan aradigu raacinayne sidaa ay tahay allahuma raba hadihi dacwati taama wasalaati lqaayib aati muxamadan baad odhanaysaa sayidana maxamedan odhan maysid waxaa kaloo markaa dadku raacayaan wadarajata rafiica ama alcaaliya taasina iyaduna ma sugna oo nabiga sala allahu calayhi wasalam kama sugna markaa iyadana ku diri maysid waxaa kaluu sheekhu uhi yadcu linafsihi nafdiisa ayuu qofku u ducaynayaa bayna alaadaani waaliqaama adaanka iyo aqiimitaanka dhexdooda fa ina ducaa xiinaydin ducadu xilliga laa yuraddu lama celiyo xadiidka imaamu tirmidi iyo abu daawuud iyo ayaa warinaya sheekh albaanina irwa ulkhaliilka ayuu ku tasiixinaya xadiidka waxaana laga warinaya anas ibnu maalik nabigeenuna sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi adducaau laa yuraddu bayna alaadaani waaliqaama lama celiyo ducada aadaankii aqibitaanka u dhaxaysa ilaahay wuu aqbalaayo xilliyada ducooyinka la aqbalo ayay kan mid tahay lafdi imaamu tirmidi uu leeyahay oo anas ibni maalig laga warinayo nabigu sala allahu alay sl uxuhi adducaau laa yuraddu bayna alaadaani waaliqaama ducada aadaankiiyo aqibitaanka dhexdooda lama celiyo qaaluu waxay famaada naqulu yaa rasuula allah oo maxaan idhaahnaa haddii haddaba aan la celiya xilligaa maxaan ku duaacaysana salu llaha alcaafiyata fi dunya waalaakhira waxaa weydiisataan caafiye ilaahay weydiista inuu ilaahay markaa balaayooyin oo dhan iyo makruuhaad oo dhan ilaahay idinka caafiyo hadday jidhka tahay hadday adduunyada tahay hadday diinta tahay hadday aakhiro tahay yacni caafiye ilaahay inuu markaa idin caafiyo oo ilaahay balaayooyinka o dhan markaa idinka ilaaliyo idinka badbaadiyo hadday jir tahay hadday adduunyo tahay hadday diinta tahay hadday aakhiro tahay taa ilaahay weydiista xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa iyo ducadan ducadani markaas inay ahmiyad leedahay ducaduna dee waxaa la yidhaha iyadu baaba cibaada ama muqa iyo dhuuxa waxaa lagu tilmaamaa cibaadada inay tahay weliba xilligaa in la ducaysaana inay markaa fiican tahay waxa kaloo aan xadiidka ka qaadanaynaa dee qofku inuu masaajidka xilli hore sii tago si ay kuugu suurto gasho inaad xilligaa aadaanka iyo aqiimidda dee wixii sunno ay lahaydna aada u tukato isla markaana aada u ducaysato haddii aada mashquultooda ma soconaysa ama aad meheradaadi ku dhex sugan tahay dee ma xasuusanaysid laakiin markaad masaajidkii sii gasheed ku sugan tahay ayay suurtagal ku tahay waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa inuu qofka muslimka ay ku dadaalo awqaadda markaa ajiibitaanka ee ducada markaas la aqbalo oo waxaa ka mid a ah xilligan waxaa ka mid a ah habeenka niskiga qeybtiisa dambe saacadaha markaa ugu dambeeya maalinta jumcada sujuudda ayaa ka mid a ah marka aada sujuudsan tahay ducadu weliba ducaa ikhlaasa waa inay noqotaa waa in marka ad ilaahay baridaa adigoo muuqin bilijaaba inuu ilaahay ka aqbalayo rumaysan waa inaad markaa dee xaaraan cun aanad noqonin haddaad xaaraan cun tahay ducadaada la aqbali maayo waa inaanad dedejisanin ilaahay waan baryana waxba naga aqbali maayo annaga hallo wuxuu naga aqbalaya haddaad tidhaahdo bes waxba laga aqbali maayo markaa ducaduna waa ducaau lcibaada iyo ducaau lmas'ala midi waxa weeye waa duca cibaadaahoo waa ilaahay raali noqoshadiisa inaad ku raadsato daacooyinka aada samaynayso salaada iyo soomka iyo xajka iyo waxyaalahaasi waxa weeye dee waa duco ilaahay baad markaa kaga doonaysaa abaalmarin midna waa ducaaulmas'ala oo dee waa inuu qofku markaa ducooyinka ilaahay uu ku baryayo ee uu risqiga ku weydiisanayo ee dembidhaafka uu kuwee naxariista uu ku weydiisanayo ee uu markaa shayaadiinta uu kaga maangelayo ayaguna waxa weeye waxay ka mid yihiin waa ducaaulmas'ala ayay noqonayaan ducaa ulistiftaax waxaa la yimi salaadii baa markaa haddana la gelayaa marka aada xidhato bal ducadii markaa halkan iyadan aada akrisanaysay ayuu halkan sheekhu inooga gelayaa ducooyinkan waa dhowr duco ayuu markaa sheekhu inoo soo qaatay oo dhowra ducooyinkaasi ma aha kuwa la kulminayo marba yacnii qaar ayaad akhrisanaysaayo xaalado kala gedisan ama dad markaa kala gedisan oo nebiga sal l sl wax weydiiyey ayuu markaa nebigu sala allahu alay slm u sheegay markaa mar la kulmi maaye marba mid ayaad ku ducaysanaysaa allaahuma baacid wuxu odhanaya ilaahu kala fogee beynii wa bayna khadaayaaya aniga iyo dembiyaalkayga kamaa baacadta bayna almashriqi waalmaqrib mashriq cadceed ka soo bax iyo cadceedda inta u dhaxaysa si aad u kala fogaysay ilaahu ilaahuna iyo dembiyaalkayga noo kala fogee allaahuma naqinii min khadaayaaya ilaahu dembiyaalkayga iga daahiri kamaa yunaqa thawb labyad sida marada cad looga dahiriyo min adanasi wasakda allahuma qsilii min khadaayaaya ilaahu dembiyaalkayga waxaad igaga maydhaa bihalji baraf walmaayi biyo walberadi iyo berad markaas ilaahayow igaga maydh buu odhanaya xadiidkan waxaa warinaya imaamu albukhaariyo muslim ayaa warinaya saxaabiga abu hureyre la yidhaahdana waa laga warinayaa wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay takbiirta markuu kibaartu salaada xidho iyo qiraada waxoogay ayuu aamusi jiray markii dabeetana ay weydiineen ya rasuulallaahi aamuskaaga takbiirta iyo qiraada dhexooda maa taquulu maxaad tidhaahdaa wuxuu yidhi waxaan dhadaa allahuma baacid beynii wa beyna khadaayaaya tan ayuu markaa u sheegay sidaasaa markaa axaadiidaasi ay tilmaamaysaa allahuma baacid ilaahayow kala foge oo iga tir markaa dembiyaalkii hore ee iga dhacay ilahay iga tir waxa dambana ilaahayow iga ilaali baacid bayni wa bayna khadaayaya kamaa baacadta bayna almashriq si aad u kala fogeysay labadaa ilaahu anagana noo kala fogeen anigiyo dembiyaalkayga mashriq iyo maqrib si aad u kala fogeysay allaahuma naqinii min khadaayaaya ilaahayu dembiyaalkayga iyo daahiri oo iga tir oo iga nadiifi kamaa yulaqa thawb labyadu marada cad min adarasi wasaqda sida markaa looga daahiriyo waayo marada cad wasakdu markaba way ka muuqataa marka dabeetana la nadiifiyana waxaad garanaysaa wasakdaasay uga baxday laakiin marada aan caddayn marka horena wasaqdu ka muuqan mayso marka dambena dee siday markaa uga daahirowday ma muuqanayso sidaasoo kale ilah sidaa marada cad wasaqda markaa looga daahiriyo saas oo kale dembiyaalka ilaahay ou iga daahiri allahuma qsilnii min khataayaaya ilaah dembiyaalkayga bisalji baraf walmaaibi walbaradi iyo qabow ilaahay ou iga daahiri waxaynu xadiidka ka qaadanaynaa ducadani iyo ducooyinka kale aynu arki doonaaba inay mashruuc yihiin oo qofku marka uu xidho intaanu faatixadii akrin inuu hadday salaadu faraltii hadday sunno tahayba inuu istiftaax ku sameeyo u ku ducaysto waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa say saxaabadu ugu dadaalayeen axwaasha nabiga sala اlه alay slam inay raacraacaan oy ogaadaan ummaddana usoo faafiyaan leannu nebiga wax walba waa lagaga daynayo bal aamuskii yaraaye xataa way way la socdeen wuxuu akrinayay dhegaysanaya iyagoo salaada ku jira markaasayna intaan udhaxaysa nabi maxamedo waad aamusaa maxaad tidhaahdaa markaasay inooga soo rareen tii u odhanayo ay markaa inoo sheegeen xadiidka markaa biyaha iyo markaa salajka iyo beredka waa mubaalaqown ilaahw dembiyaalka iga daahiri markaa maryaha dee biyaha faraa kala duwan loo adeegsadayba markaa ay u daahirowdo dunuubtu markaa xaraaro iyo kulayl ayay markaa leedahay oo dee sababbay markaa cadaabtii u tahay yacni saasay munaasib ugu noqotay in markaa beredka iyo qabowga iyo barafka ilaahay markaa loo weydiisto ayay markaa munaasab noqotay daraskiu halkaa inoogu joogo wallahu